أيا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان أيا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم فكن ما حييت ضنينا به فظنك بالوقت عين الكرم وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعين كترني شharxu xadiiثi jibriil عalayhi الsalaam waxaanay noo joogtay oo aynu sharaxnay barh ka mid ah waxa uu yidhi waxaynu sheegnay xadiisku uu yahay xadiiska uu ku furfuray kitaabkiisa imaam muslim qisanaynuu sheegay qisadiina waa sheegnay waxaynu tilmaanay in ahlulcilmigu xadiiskan aada iyo aada u ammaaneen iyadoo xadiista rasuulku sala allahu aleyh wasalam dhammaanteed ammaanan tahay axaadiista nebiga ka sugan sala allahu alayh wasalam ay waxyi tahay waxaynu sheegnay inay culimmadu tilmaameen inuu min usuuli wa qawaacid ilislaami xadiiskan yahay cinaayo badanna cinaayo badanna ay siiyeen ahlulcilmigu ayaynu tilmaanay waxaynu sheegnay in aimo badani ay xadiiskan sheegeen ama culimo badani ay sheegeen inuu yahay sida faatixadu umulqur'aan ay u tahay inay ku tilmaameen umu sunna sida qurdubi ibnu daqiiq alciid iyo ahlulcilmi kale imaamu nawowi raximah llah imaamu nawowi raximahu llah markuu xadiiskan uu sharaxayey waxa uu sheegay hadal aada u yaab badan oo macnaha faa'iideynayo wuxuu yihi waclam ana hada alxadiida yajmacu anwaaca min alculuumi walmacaarifi waalaadaabi waاllataa'ifi bal huwa aslu lislaami bal huwa aslu اlislaami kamaa xakaynaahu can ilqaadi ciyaad waxa uu tilmaamayaa hadalka ahlulcilmigii kale ay tilmaameen mid lamid a jibriil markuu nebiga u yimi sala allahu alayh wasalam hay-addii uu rasuulka sala allahu alayh wasalam u hor fadhiistay ayay sheegeen saxaabadu fawaa'idda ku sugan iyo cilmiga ku suganna waa tilmaanay iyo inay ka mid tahay adabta cilmiga loo qaato inay ka mid tahay tawaaduca iyo xusnu su-aalka ma garata iyo xusnu su-aalka iyo weliba inuu qofku soo xidho waxa weeyaan waxa dhar uu helayo kuwiisa ugu qurux badan markuu majaalisulcilmi imanayo markuu majaalisulcilmi imanayo ayib intaanaynu <clears throat> ka gudbin faqradaas aynu sharaxnay cumar khadaab radia allahu tacaala canhu wuxuu yidhi laa yacrifuhu mina axad cid annaga naga mid oo ciddii majliska nebiga fadhiday saxaabadiisa ka mid ahayda oo ninkaa garanaysa may jiro soo ma su-aal siduu cumar ku ogaado inaan cidna garanayn ma dadku weydiiyey oo dadkii majliska fadhiyey buu weydiiyey nacam nacam aahaaru safar kamay muuqan laakiin inaanu cid iyada ka cid magaalada ka midi inaanay garanayn cid dadkii cafwan cid dadkii majliska fadhiyey ka kamidi inaanay garanayn suu ka ogaada inuu qariib yahaybu ayuu arkay ahlulcilmiga qaarkood waxay yidhaahdeen wuxuu cumar arrintaa u cuskaday malihiisii qaalibka ahaa cumar nin dadka kale yaqaanu ahaa nin madiine degan buu ahaa nin madiine ku barbaaray oo ku koray buu ahaa marka nin dadka kale yaqaan buu ahaa ya waa yeelkeenna iminka haddaad qaarkood raacdo ama dadka dee mandiqo mucayana deganaayo dadka waaweyna qofkaas qofka iska soo horbaxaanba ama magaciisao saddexan buu sheegaya ama calal wuu garanayaa cidda dhashay iyo aabihii iyo qabiilkiisiiyo haaliban soo ma madiinina markaa way yaray marka qaarkood waxay idhahdeen qaala cumaru dalika ictimaadan calaa danihi alghaalib ictimaadan calaa danihi alghaalib laakiin jawaab kale ahlulcilmiga qaarkood sheegeen oo jawaabta ahlulcilmiga qaarkood sheegeen waa maxay waxay idhahdeen xaadiriinta laftoodii baa isweydiiyey waayo riwaayo riwaayaadka xadiiska ka mid waxaa ku soo aroortay fa nadara bacduhum ilaa bacdin wa qaaluu maa nacrifu hada dadkii majliska fadhiyay inay qoloba qolo weydiisay oy ninka warkiisa warsadeen dabadeedna lays yidhi oo laysla qaatay inaan ninkan la garanaynin markaa min xaali alxaadiriin ayo iyo su-aalu bacdihim bacdan buu ka keenay bay culimadu yidhahay waadix iyo de inaanu isagoo dadkii aada u kala yaqaanay ahaa reer madiina inaanu garanaynin waay wuxuu yidhi wa qaala wuxu uhi yaa muxamedu muxamedow akhbirnii iiga waran can ilislaami waxaynu darsigani shalay sheegnay inay ka mid tahay waxyaabaha culimada cilmiga lagaga soo saaro xusnu su'aali wa xusnu ta'adubi biadabi alcilmi soo ma waxay ahlulcilmigu tilmaamay markay masalada ka hadlayeen aalibulcilmigu markuu markuu culimadiisa wax weydiinayo inuu horta aanu hadalka iska qabsan ee uu istiidaan dalba in hadalka loo ogolaado nacam leanna haddaad iska hadasho dee hadalkii sheekhee socdiya waad qadcinaysaa soo ma taas waa nuqdo nuqdada labaad marka hadalkii lagu siiyana in aad su-aashaada aad ka horreysiiso duco aad u ducaynayso sheekhaaga axsan allaahu ilaykum jazaakum allahu khayran sheekhanaa waxa weeyaan axsan allahu ilaykum warafaca qadrakum ashkalat calaya hadihi alcibaara dabadeedna su-aashii aad doonaysa aad sheegto ya oo ay su-aashaadii ka muuqato carabkaaga iyo muuqaaga iyo dhawaqaaga ay ka muuqato tawaaduc lilcilmi aad u tawaaducaysa iyo ehelkiisii waay wa qaala wuxuu uhi yaa muxamedu muxamedow kumay soo aroorin riwaayadan riwaayadan xadiiska waxaynu idhi isagoo min xadiis cabdillah bni cumar ayaa la keli noqday cafwan isagoo min xadiis cumar khadaab ayaa la keli noqday muslim laakiin bukhaari iyo iyo muslimba waxay wariyeen saxaabo kalena waa wariseeye isagoo min xadiisi bukhaari iyo waxay soo saareen isagoo min xadiisi abi hureyre ah aragtaad ayib saxaabo kalena waa warisey xadiiska kuma caddayn inuu jibriil salaamay nebiga calayh isalaatu wasalaam halka miyay ku taalla may laakiin riwaayaadka qaarkood waxaa ku soo arooray inuu salaamay waxa weeyaan oo hadalkiisa salaan ka horreysay markuu soo majliska soo gaadhay uu salaamay wa qaala uhi ya maxamed maxamed akhbirnii can ilislaami iga rama faqaala rasuul llahi sal allah alay slam rasuulku wuxuu yidhi alislaamu islaamku an tashhada waa inaad qirto an laa ilaaha ilaa macbuuda bixaqin ila allah cid xaq ku caabudaa inayna jirin ilaahay mooyaane macnaheedu waxa weeye ilaahay wixii ka soo hadhay ee la caabudayo maxaa lagu caabudayaa bixaqin am bibail bibail ah, bikeyri xaq baa lagu caabudaya ilaahay wixii ka soo hadhay ee la caabudo ee cibaado la siiyo waxaa lagu caabudayaa bikayri xaqin baail baa lagu caabudaya ilaahay oo keliya ayaa cibaadada iskale waa xaqu kelidii leeyahay farqina ma kala laha ciddaa alla lala caabudayo ama cibaadadii loo sarfisay loo sarfiyey inay tahay cid ilaahay agtiisa maqaam ku leh sida ambiyo iyo malaa'ig iyo rusul iyo awliyo iyo saalixiin iyo inay tahay cidaan martabad ilaahay agtiisa ku lahayn sida dhagax iyo dhir iyo shajar iyo asnaam ama xayawaanaad oo la odhan maayo shirkigu wuxuu ku khaas yahay keliya in sanam iyo qarax iyo dayax la caabudo oo awliye in la caabuda ambiy ama ambiye la caabuda ama rusul la caabuda shirki maaha la odhan maayo daliiluhaa qowlu llahi tacaala walaa yaamurakum an tatakhidu almalaa'ikata wاnnabiyiina arbaaban ayaamurukum bilkufri bacda id antum muslimuun waid qaala allahu ya ciisa bna maryama anta qulta linnaasi itakhiduunii wa ummiya ilaahayni min duuni illahi qaala subxaanaka ma yakuunu lii an aquula ma laysa lii bixaqin in kuntu qultuhu faqad calimtahu taclamu ma fii nafsi walaa aclamu ma fii nafsi inaka anta callaamu lguyuub ma qultu lahum ila ma amartanii bihi an icbudu allaha rabbii wrabbakum wkuntu calayhim shahiida ma dumtu fiihim falama twafaytanii kunta anta raqiba calayhim anta calaa kuli shayin qadiir in tucadibhum fainahum cibaadakum malaaigtii dad caabuday baa imanaya qiyaamaha markaasa waxaa lagu odhanaya ahaulaa iyaakum kaanuu yacbuduun maxay ku jawaabayaan qaaluu subxaanaka way ka beri noqonayaan bal kaanuu yacbuduuna aljinna akharuhum bihim muuminuun bay odhanaya marka sidaas weeye alislaamu an tashhada inaad qirto way an laa ilaaha ila macbuuda bixaqin ila allah wa aayado qur-aan oo macnaha ku arooray baa jiro waxaa ka mid ah aayadaha qur-aanka dalika biana allaha huwa alxaqu wa maa yadcuuna min duunihi albailu wa ana huwa alcaliyu lkabiir wa muxamedan muxamed rasuulullaahi inuu yahay sala allahu alayh wasalam inaad qirto wey nabiyullaahi maxamed waa inuu yahay rasuulka ilah inaad qirto inuu rasuulka ilah oo alla soo diray xaq la soo diray wuxuu la yimina xaq iyo run uu yahay wa tuqiimo salaata salaaddii oad oogto oo aad wakhtigeedii tukato shuruuddeedu dhammaystirto arkaanteedu dhammaystirto lama odhan salaadaad tukato salaadda waa inaad oogta baa layidhi wa tu'tiya zakaata sakadii aad bixiso marka maalkaagu sakegoys noqdo wa tasuuma ramadaana ramadaan aad soonto maalkaagu markuu sakegoys noqdo shuruuddii kale xawlkii inuu kusoo wareegiye waxaa lamidkana u dhammaystiranto waa inaad sakadii bixiso watasuma ramadaana ramadaanna aad soonto bisha ramadaan haddaa dadkii ay soonku ku waajiba aad tahay wataxujlbeyta kacbadii aad xajido iyo beytullahi alxaraam in istaacta ilayhi sabiilan albeyt asha ku jirta waa cahdiyo la odhan maayo wataxujlbeyta waa inaad guri xajido guriga la xajinaya waa guri maxay waa beyt mucayana jacala allaahu alkacbata albeyt alxaraama qiyaama linnaas wey ya ilahi wuxu uhi walilaahi cala annaasi xiju lbeyti man istataaca ilayhi sabiila marka waa beyt mucayan ah in istatacta ilayhi sabiilan haddaad karto rasuulkana calayhi salaatu wasalaam muxuu ku fasiray islaamnimadii arkaantii islaamka ee maxay ahayd shanta ahayd buu ku fasiray islaamnimadana culimmadu waxay yidhaahdeen waa alistislaamu walinqiyaadu lilahi caza wajalla biaaca marka arkaanu nebigu uu ku fasiray sala allah alayh wasalam islaamnimadii acmaashii daahirka ahayd buu nebigu islaamnimada ku fasiray alacmaal aaahira ayuu nebigu islaamnimada ku fasiray waay kelmaddaa ii qabo rasuulku muxuu islaamnimadii ku fasiray bilacmaali eesh aldaahira wahiy alarkaan alkhamsa arkaantii shantahayd wey arkaantii shantahayd wey waay xadiiska xadiiskan ku xiga oo aan filaya inuu xadiisu cabdilaahi bni cumar bnu khaaab uu yahay wahuwa kadalika waxa aynu ku arki doonaa umirtu an uqaatil annaas xataa yashhadu an laa ilaha ila allah xadiiskaa waxaynu ku sharixi doonaa arkaantan qofkii ka tagaiyo xaalkiisa laakiin hadda waxaad ii qabataa islaamnimadii inuu nebigu ku fasiray arkaantii islaamka ee shanta ahayd acmaal daahirana weeye qaala wuxuu ihi sadaqta run baad sheegto facajibna lahu waa la yaabnay yasaluhu nebiga waxbuu weydiinayaa wayusadiqu waa rumaynayaa dee meesha maxaa ka soo baxday inaanu ninkani su-aalahan uu weydiinayo nebiga alay sl su-aashan uu nebigu weydiiya inaanu jaahil ka ahayn asalkuna wuxaa qofka caalim wax weydiiyaa inuu ka yahay waxa uu weydiinayo jaahil ama calaqali ishkaal kaga sugan yahay laakiin markii la arkay inuu nebiga isagu hadalkii u rumeeyey saxaabadii waxay way la yaabeen arrintaas waayo de arrin dhici jirtay maaha iyagu ma fahansanin inuu jibriil yahay laakiin bacdu ahlicilm waxay sheegeen rasuulku bifaraasatihi alqawiya markii hore muu garan jibriil laakiin markuu fadhiistay nebigu alayh salatu slam faraasihiisa wuxuu ku gartay inuu jibriil naam qaala wuxu uhi faakbirnii can iliimaani iimaanka iga warrama qaala wuxu uhi an tu'mina billahi iimaanku an tu'mina waa inaad rumayso bilahi inaad ilahay rumayso wey an tu'mina billahi waay shahaadatu an laa ilaha illa allah wa ana maxamedun rasuulu ullah walaalayaal waa islaamka udub dhexaadkiisa kelimatu tawxiid baa la ydhahda waxaanay macnaheedu tahay shahaadatu an laa ilaha ill lah saan sheegnay nafyu lcibaadati can gayr illahi wa ihbaatuha lilahi waxdahu laa shariika lahu shahaadatu ana muxameda rasuulu sala allahu alayh wasalam macnaheedu waxa weeyaan waa tasdiiquhu fima akbar nebiga calayhi salaatu wasalaam warkii uu sheegay in loo rumeeyo wax allaala war sheegay waxa taacatuhu fi ma amar waijtinaabu maa nahaa canhu wazajar wa tasdiiquhu fi ma akhbar rasuulka sal allahu alayh wasalam wixii uu faray in lagu adeeco wixii uu diidayna ka tegiddeeda in lagu adeeco wixii uu farayna samaynteeda in lagu adeeco wixii akhbaar ilaahay iyo diintiisa iyo sharcigiisa uu ka sheegana in loo rumeeyo isagu inuu ilaahay rasuulkiisu yahay xaq waxa uu la yimina uu yahay dhammaantiina la rumeeyo marka ikhlaasu alcibaadati lilaahi wa ikhlaasu almutaabacati lirasuuli sala allahu alayh wasalam waa asalka islaamnimada ku dhisanta waadix nabigu wuxu uhi ah, jibriil markuu ku yihi faakhbirnii can iliimaan rasuulku wuxu uhi an tuumina billahi waa inaad ilahay rumayso culimadu waxay ilahay inaad rumaysaa waa rasuulku arkaantii iimaankee lixdahayd buu sheegay ilaahayo la rumeeyo malaa'igtiisoo la rumeeyo kutubtiisoo la rumeeyo rusushiisoo la rumeeyo maalinka qiyaamaha iyo wixii alla uu waree uu ka sheegay in la rumeeyo in la rumeeyo qadarka khayrihi wa sharihi xadiiska sababul wuruudkiisu maxay ahayd cabdillah bn cumar khadaab waxaa la weydiiyey niman qadarka diiday soo ma sababta uu xadiiska u soo arooriyey ama qisada keentay inuu xadiiskan wada sheego cabdillahi bn cumar khadaab waxay ahayd waxaa loo sheegay niman qadarka diiday lixdan rukni alimaanu bilahi walaalayaal wuxuu shamlinayaa alimaanu billaah wuxuu shamlinaya kow horta inaad rumayso waa asaasu waa waa alasaasu aladi laa yasixu iimaanu axadin biduunihi aliimaanu bilaahi arkaanta iimaanka ee lixda ah isagaa asaasu ah arkaanta iimaanka ee lixdaa ah isagaa ah wuxuu u yahay asaas ayib taas waa noqdo aliimaanu bilaahi macnaheed waxa weeyaan inaad rumayso ilahay inuu jiro ko inaad rumayso aliimaanu biwujuud illaahi wa birububiyatihi wa biuluhiyatihi wa biasmaa'ihi wa sifaatihi ilahay waa inaad rumayso inuu jiro xaqna uu yahay jiridiisu waa inaad rumayso ilaahay rabbinimadiisa aad u qirto inuu isagu boqorka rasmigaa yahay caalamkan isagu ka taliyo khalqi iyo tadbiir iyo risqiba isagu inuu inuu waxa weeyaan la gaar yahay inaad rumayso oo aad qirto aliimaanu birububiyat illaahi caza wajalla waa waajib qofka muslimka inuu rumeeyo laakiin inuu isagoo keliya rumeeyo islaam kuma noqonayo haddii aanu ku darin aliimaanu biuluuhiyat illahi caza wajal daliilkeedu waxa weeye mushrikiintii rasuulku sala allahu alayh wasalam uu la dagaalamayey ilaa in wax abuuro may diidanaayen nacam may diidanayn ilaa inuu wax arsaaqana may diidanayn ilaa inuu boqoryayna may diidanayn qur-aanka maxaa ku taalla walain saaltahum man khalaqa asamaawaati waalarda maxay odhanayaan bu ilahi laa yaquuluna allah ha maxay islaamnimada maxaa loola dagaalamay oo ilaahay mushrikiin ugu xukumay lianno intaa rububiye oo kelida la rumeeyo islaamka laguma soo galo rububiye kelida la rumeeyo islamka laguma soo galo walihaada rususha iyo iyo ambiyadu waxay isku hayeen iqraaru lcibaadati lilahi caza wajal wa tawxiid lcibaadati lilahi caza wajal ilahay in ilaahnimada loo gaar yeelo cibaadada kelidii la isku hayeen marka waa inaad rumayso ilaahay alimaanu birububiyati lah wa biuluhiyatihi inuu ilaahay cibaadada kelidii xaqu leeyahay cid aan isaga ahayn oo la caabudana gaalnimo tahay muxaramna ay tahay shirki diinta lagaga baxana ay tahay cibaado dhammaanteed sakiiraha kabiirahaana alla iska leeyahay waay wa biasmaai wa sifaatihi waa inaad rumayso ya ilahay asmaadiisa oo ad u rumayso magac kasta oo ilaahay naftiisa sharafta badan uu ku magacaabay iyo sifo kasta oo ilaahay naftiisa sharafta badan uu ku sifeeyey oo kitaabka qur-aanka ku sugan ama sunada rasuulka sal allahu alayh wasalam saxiixa kuso aroortay waa inaad rumayso sifadaasi eh, eh, alfaadeeda asmaada alfaaddeeda iyo macaanideeda iyo sifaadka ay ku tusinayaan ba inaad rumayso waana inaad ilaahay khalqigiisa aada aaminto ilaahay sifaadkiisa iyo asmaadiisa khalqigiisa inaanay shabihin laysa kamidlihi shayun wahuwa samiic basiir in loo aliimaanu bilaahi la ydhaha saddexdaas wuu ama la ydhaha towxiidku waa saddex qaybood oo waa towxiid rububiya iyo towxiid uluhiya towxid asmaa sifaat macnaheedu ma aha in saddex alla la caabudayo saddexdan towxiid saddex ilaahoo kala duwan lagu caabudayo hada kalaam baail ya ikhwaan sheeke wey waxaas inay sheeke tahay waxaa u daliila ilaahay imise magac buu leeyahy sagaal iyo sagaashan magac inuu ilaahay leeyahy buu nebigu sheegay soo ma sagaal iyo sagaashan magac inuu ilaahay yeeshay miyay ka dhalatay sagaal iyo sagaashan ilaah in lagu caabudo mid walba mid walba in ilah gaara lagu caabudo la dhammaanteed allah lagu caabudaa dhammaanteedna allah iska le marka tawxiidka in la qaybiyaa tacadudulma'luuh bay ku tusinaysaa wax jiro maaha dadka qaarkood waxay markii hore oran jireen waxay odhan jireen markii hore lafdatu tawxiid waa bidco wahaabiya keentay sharci maaha laakiin waxaa laga yidhi muslim bay ku taallaa fa ahalla rasuulullahi jaabir muxuu yidhi markuu sheegayay xadiisu xajatu nabiy calayhi salaatu wasalaam fa ahalla rasuulullahi sala allahu calayh wasalam bitawxiidi labayk allaahuma labayk labayka laa shariika laka labayk jaabir kaana wahaabi wahaabi yeeshaan nacam markii ay axaadiista nebiga waxaa ku soo aroortay waxaa ku soo aroortay in nebiga su-aal la weydiiyo la yihi hebel ninkii la odhan jiray cabdillahi bnu judcaan buu ahaa filaya nin ixsaan badan oo dadka wax badan oo khayra u sameeya buu ahaa nin aada u samafal badan oo ducafada iyo fuqarada iyo aytaamta waxa weeyaan taageero ayuu ahaabay tiri caaisha radia allahu tacala canha ee ixsaankiisii naarma kaga badbaadaya wax ma ku helaya aakhiro oo nin gaalnimo ku dhintay laakiin nin muxsin aha waqtigii jaahiliyada rasuulku wuxuu ku yidhi amaa inahu law kaana aqara bitawxiidi lanafacahu dalika riwaayada kalena soo sheegaysa amaa inahu low qaala yowma min alayaami laa ilaaha ila allahu lanafacahu dalika marka hadalkii ku saabsanaa laftu tawxiid waa bidcatun wahaabiya warka warkaa dibbaa warbaa ka soo noqday been buu noqday warkaas ayib waxay dadka qaarkood yidhahdeen tawxiidka in la qaybiyaa sharciga kumay soo aroorin waana mid aan bannaanayn waana bidco wahabiyadu keeneen waayahay in loo qaybiyo in la qaybiyo kelmadda carbeed oo loo qaybiyo ism iyo ficil iyo xaraf xarafo saddexdaasu keliya ay tahay ma nas qurana ku soo araray nacam aayadii xadiis maa ku soo araray may aayadii xadiis kuma soo aroori waay inay inay biyuhu u qaybsamaan in biyihii loo qaybiyo daahir iyo tahuur iyo najis daliil baa soo arooray may waaya in loo qaybiyo waxa weeyaan masaa-isha cilmiga maalan taqsiimka galay in loo qaybiyo <coughs> salaada waxyaabihii qofka laga rabay in qaar loo qaybiyo sunan qaar loo qaybiyo waajibaad qaar loo qaybiyo arkaan nusuus ba kusoo arortay siaa sheegaysaa maya waxaggaa ka keenteen dee istiqraa iyo tatabuc baa lagu helayoo nusuustaa laysu geeyeyo dabadeedna nusuustii markii laysu geeyey laysu xooriyey ayaa litaqriibi si dadka fahankoodii loogu soo dhoweeyo ya ayaa sidan loo sheegay ayaa sidan loo sheegay tanna istiqraa baa lagu keenay istiqraaga muxuu ku noqday mid fiican ka dadka kale sameeyeenna mid xun ku noqday hadduu istiqraagaagu uu noqdo mid soconaya dee istiqraagii culamadii islaamka kale ay sameeyeenna dee hadda kaagu kama awleysna baa-i tajuru wa baawka laa tajuru socon mayso waynu wada jaraynaa ama waynu wada xadfaynaa waxay yidhahdeen tawxiidka in la qeybiyo ma banaana ashaacira ku wareegay warkaas markaasaa kutubta ashaacira waxaa laga soo saaray iyagoo tawxiidkii qeybinaya marka waxaynu leenuhun ashaacira kutubtiina waxaa ku taalla tawxiidkiioo la qeybiyo saddex loo qeybiyeye oo tawxiidudaat iyo tawxiidulficli loo qeybiye waaxidun fii daatihi waaxidun fii waxdaaniyatihi waaxidun fii fii fii afcaalihi ya taasi xagge ku taalla istiqraa baanu ku sheegnay daanana istiqraa baan ku sheegnay ya hmm. waay <clears throat> waliimaanu bilma sheekhu wuxuu yihi wa malaaikatihi malaaigtiisa in la rumeeyo waa rugniga labaad alimaanu bilmalaaika waxa weeyaan inuu qofku rumeeyo malaaigtu inay khalqi khalqi ka mid a ah makhluuqaadka ilaahay oo weliba laga abuuray nuur oo cadadkooda alla mooye cid kale aanu garanaynin sida ilahay yihi wamaa yaclamu junuuda rabbika ilaa huwa cadadkooduna aad buu u fara badan yahay in malaa'igta nuur laga abuurayna dee saxiixu muslim bay ku taallaa nebigu wuxuu yidhi khuliqat ilmalaa'ikatu min nuur wa khuliqa aljaanu min maariji min naar wa khuliqa aadamu mima wsifa lakum malaaigta nuur baa laga abuuray jinkana naar baa laga abuuray iyo dab aadamna wixii laydiin sifeeyaa laga abuuray waxaynaloo sifeeyey muxuu ah ciid nacam malaa'igtaasi khalqigooda aad bay u fara badan yihiin yani tiradooda aad bay u fara badantah cadadkoodana allun baa yaqaana waxaana soo aroortay nusuusta ku soo aroortay beytulmacmuur oo samaau saabica ku yaala in maalin kasta ay ku tukadaan toddobaatan kun oo malag ilaa intay qiyaamo ka dhacaysana aanay dib ugu soo noqonaynin toddobaatan kunoo malag baa maalin kasta ku tukada rasuulku wuxuu sheegay sida saxiinka ku taalla in jahanamo la keenayo maalinta qiyaamaha iyadoo la hahayo oo xadhka lagu hayo ya ma garatay toddobaatan kunoo xadhig baa lagu hayaa buu nebigu uri sal allah alay wasalam jahanama dadkay rabtaa inay in lagu sii daayo oo waxa maxsharka taagan ba aanay waxba ka reebin ayay rabtaa buu nebigu alayh isalatu wasalaam malaa'ig baa haysa dadkiina waa wada arkaan jahanamo halkaa ka cartamaysa nebigu wuxuu ihi toddobaatan kunoo xadhig baa lagu hayaa xadhig kastana toddobaatan kunoo malag baa haya buu nabigu alayh isalaatu wasalaam ya malaaigtaasi acmaal kala duduwan baa alla caza wajalla u wakiishay ya waxaa ka mid a qaar ilaahay naarta u wakiishay qaar jannada ilahay u wakiishay qaar arxaamta iyo wixii alla u abuurayo uu wakiishay qaar waxyiga loo wakiishay ayaa ka mida marka qofku waa inuu rumeeyo inay malaa'igtu jiraan khalqi ilaahayna yihiin addoommo ilaahay oo siduu ilaahay sheegay laa yacsuuna allaha ma amarahum wayafcaluuna maa yumaruun ciddii magacooda la sheegayna waa inuu rumeeyo ciddii aan magacooda la sheegina waa inuu guud ahaan u rumeeyo alimaanu bilkutub wa kutubii buu sheekhu kutubtiisna waa in la rumeeyo kutubtu waxa weeyaan macnaheedu waxa wey alimaanu bilkutub kitaab kasta oo ilaahay uu soo dejiyey oo rasuul rusushiisa ka mida uu ku soo dejiyey inaad rumaysa inuu xaq yahay wixii alla ku sheegay inay xaq yihiin ilaahay agtiisana ay ka yimaadeen cidda kutubtaa qaadatee raacda waxa ku yaalaana ay badbaadayso ciddii khilaafta rusushuna ay halaagsamayso kutubtaasi waxay u qaybsamaan wax neeloo magac dhabay oo magacooda qur-aanka lagu sheegay iyo waxaan la magac dhabin aan magacantoodii la sheegin towraad baa ka mid a injiil baa ka mid a zabuur baa ka mid a suxuf ibraahim oo muusa baa ka mid a qur-aanka ayaa ka mid ah waxaa ugu fadli badan kutubtu alla rusushiisa u soo dhiibay kitaabka qur-aanka ilaahay uu siiyey nabigeenna alayhi salaau wasalaam nabigeenna calayhi salaatu wasalaam waana mucjize khaalidaah shaynu muqadimada kusoo sheegnay oo ay gaaladu iyo ahlulkufri ka cadsiiyeen iyo khalqigoo dhanba ay ka cadsiiyeen in iyadoo kale ay keenaan ay awoodi kari waayeen waxaa kalood rumaynaysaa kutubtaa dhammaanteed in kitaabka nebigu calayhi salaatu wasalaam iyo sharcigiisu nasakhay oo maanta ilaahay aanu cidna ka aqbalaynin diin tii nebiga mooyaane alayh salaatu wasalaam ya wman ybtagi غayr اislaam diina falan yuqbala minhu wa huwa fi اlaakhirati min alkhasiriin ina diina cind allahi islaam waxaa ka a arkaanta inaad rumayso rususha wa rusulihi rususha waxaad rumayn waxa weeyaan alimaanu birusulihi waxaa looga jeedaa inaad rumayso ama aaminto in ilaahay uu doortay daa'ifo iyo koox ka mida khalqigiisa oo ilaahay ambiye iyo uu ka dhigay oo waxyiga ilaahay usoo dhiibay oo ilaahay umamkoodii usoo diray si ay dadka uga saaraan dulimaadka xaqa iyo nuurka iyo hanuunkana ay u tusiyaan siduu ilahay bay yidhi allahu yastafii min almalaaikati rusula min annaas ilahay wuxuu yihi rusula mubashiriina wamundiriina lianlaa yakuuna linnaasi cala allahi xuja rusushaasi dhammaantood bani aadamkay ka mid yihiin macnaheedu waa maxay lama soo dirin rasuul jina rasulsha kuma jiro rasuuljini kuma jiro culimadu waxay dhahdeen laysa fi ljini rusulun wainamaa fiihim nuduru kuwa dadkooda u diga oo rusushii rumeeyey baa ku jira e laakiin iyaga rasul lagama soo saarin waaye rusushaasi waa inaad rumayso in waxa ay la yimaadeen uu xaq yahay iyaguna rusul alla soo diray yihiin waxa ay sheegayaanna ay run tahay waxa weeye kutubtii lagu soo dejiyeyna saynu sheegnay aada rumayso waa inaad rumayso wixii ay ka warameen wixii ay fareenna aad fartoonto wixii ay ku ilaaheen ka tagna aad ka tagto rusushaasi marka kuwii asmaa qaar asmaadooda nayloo sheegayna waa jiraan kuwaan iyo ambiyadaas qaaraan asmaadooda nayloo sheegayna waa jiraan rusushu waa badan yihiin tilka rusulu fadalnaa bacdahum calaa bacdi minhum man kalama allah warafca bacdahum darajaat aataynaa ciisa bna maryam albayinaat waayadnaahu biruuxi lqudus marka rusul badan baa ayaa alla soo diray rusushaa ilaahay wuxuu ka magac dhabay oo qur-aanka lagu magac dhabay shan iyo labaatan kamid a sideed iyo toban ka mid a laba aayadood oo isku xiga ayaa lagu sheegay laba aayadood oo isku xiga ayaa lagu sheegay waa garta shan iyo labaatan rasuul ama ayaa ilaahay qur-aanka uu ku sheegay marka waa inaad rumaysid kuwii magacooda la sheegayna waa inaad magacaantoodii u rumaysid wixii sharcigu tafaasiil uu kaaga sheegay inaad rumaysid kuwa kalena aad guud ahaan inay xaq ahaayeen wixii uu leeyimi aad rumaysid rususha rumayntooda la rumaynayo waxaa ka mid ah inaad rumayso in waxa weeyaan sharaa'icii ay la yimaadeen saynu sheegnay inay xaq ahayd laakiin dhammaanteed markii nabiy lahi maxamed alayh salaatu wasalaam la soo saaray ay shareecadiisa nasakday sheekhu wuxu uhi walyowm alaakhir maalinka dambe waa inaad rumayso maalinka dambe waa inaad rumayso maalinka dambe waxa weeyaan qiyaamaha iyo waxaa ilaahay uu sheegay akhbaaree ka sheegay bacigii iyo isa soo saarkii xashrintii dadka lasoo xashrinayay shafaacadii xawdkii iyo xisaabtii miisaankii iyo siraadkii jannadii iyo naartii iyo waxa la midka ah ee yowm alqiyaama warkiisa ku saabsan ee qur-aanka ama sunnada nebiga saxiixa lagu sheegay waa inaad rumayso walimaanu bilqadari qadarkii waa inaad rumayso khayrihi wa sharih qadarka khayrkiisa iyo sharkiisaba waa inaad rumayso wixii alla qadaray a wixii alla qadaray waa inaad sharkiisa iyo khayrkiisaba rumayso waana inaad aaminto in ilaahay qadarka culimadu waxay idhaahdeen ma waxa uu shamlinayaa rumaynta la rumaynaya qadarku inaad rumayso in ilaahay wax kasta uu qadaray oo jaangooyey oo ilaa qiyaama dhici doona ilaahay cilmigiisu inuu inuu ogaaday shay kasta oo dhici doona siduu u dhici doono goobtuu dhici doono meeshuu ka dhici doono yani jumlatan wa tafsiilan waa inaad rumayso in ilaahay maqaadir alkhalqi dhammaantood uu qoray intaanu khalqiga ilaahay abuurin konton kun oo sano ka hor ayuu ilaahay wuxuu jaangooyey khalqiga warkooda oo waxa weyaan ilaahay qoray waa inaad aaminto inaan shay adduunka ka dhacaya caalamkan wax ka dhacaya inaanu jirin khalqiga ilaahay dhexdiisa wax ka dhacaya inaanu jirin ya ilaa ilaahay mashiiadiisa iyo doonidiisa ayuu ku dhacaya mashiiatuhu kula muqadar wax kastoo la qadaray inuu alla doonay oo maa shaaa kaana wamaa lam yashaa lam yakun waa inaad rumayso inaan wax ilaahay mashiiadiisa la-aanteed ku dhacaya inaanu jirin ah, wax ilahay mashiiadiisa la-aanteed ku dhacayaa inaanu jirin mid qadariya oo ka qadariyada ka mid a ah, ayuu nilu yimi rasuul waryaah warniyo awr baa ila lumayla doona ii barya inuu iisoo isoo iisoo noqdo ama aan helo markaasu wuxuhi mataqaanaa ilahay markuu lumayeyba maa doonin ya ilahay buu baryaa mogti ilahay markuu lumayey maa doonine ilahay hadda usoo celmise waa ducadaada iska hayso waxaan ka baqayaa siduu markii horeba isagoon doonin inuu lumo uu lumay inuu haddana doono inuu soo noqdo oo uu soo noqon waayo buu kuuri marka ducadaas iska haysa waa nin caamiya wuxuu fahmay ducada wuxuu akrinaya inaad asaatiir magarata marka waa inaad rumayso in ilaahay uu abuuray oo uu jirsiiyey wax kastoo dhici doona bicilmihi alazaliy uu ilaahay caza wajala alwaasici uu ku jirsiiyey marka waa saas culimadu waa maraatib alqadar waa afarta martabood waa alcilmu walkitaabatu walmashiiatu walkhalqu waliijaadu waay cabdillahi bni cumar khadaab xadiiskan wuxuu u soo arooriyey markii loo sheegay inay ka soo baxeen inay soo baxeen dad beeninaya qadarka oo diidaya in ilaahay wixii dhacay uu sii ogaa oo uu qoray dabeedna u adiga arkay hadalka adag ee cabdullahi bn cumar khadaab uu yihi radia allahu tacala canhu waay wa tuminu biqadari khayri wa sharihi qadarku wuxuu leeyahay wax bini aadanku dee uu jeclaysto iyo wuxuu kahado ayuu leeyay iyo wuxuu kahado marka marka isaga loo eego ayuu qadarku khayr iyo shar leeyahay bay culimadu dhahayn laakiin ilaahay shar maxdiya ma qadaro shar maxdiya oo laysa fiihi khayrun walaa maslaxa ilahay ma qadaro ah, wax kastuu ilahay qadaray lixikmatin baaligatin sawaaha xikmad baaliga ayuu allah caza wajal u sameeyey oo waxa weyaan u qadaray waay qaala wuxuu yidhi sadaqta run baad sheegtay waa markii labaad odhaa sadaqta qaala wuxuu yihi faakhbirnii can ilixsaani rasuulku muxuu ku fasiray iimaankii islaamnimadii alacmaal adaahiru nebigu ku fasiray soo ma iimaankiina muxuu ku fasiray nebigu alacmaal albaaina culimadu halkan masalay sheegeen masaladaasi laba kelmadood baan kuugu ku ururinaya warkeeda masaladaasi waxay tahay culimadu waxay yidhaahdeen raximahum ullah lafdiga islaam iyo iimaan waa laba lafdi oo sharci ah labadaa lafdi ee sharciga ahi qaaciday culimmadu sheegeen waxay yidhahdeen ida jtamaca iftaraqa qor alslaamu waliimaan lafdaani sharciyaani islaam lafdiga islaama iyo lafdiga iimaani waa laba lafdi lafdioo sharciya ah. waa laba lafdi lafdiyo sharciya ah. waayo culimadu waxay dhahaan ida ijtamaca labada lafdi hadday kulmaan iftaraqa ida ijtamaca iftaraqa hadday kulmaan way kala tagaan waan fasiri doona alslaamu waliimaanu lafdaani sharciyaani ida ijtamaca iftaraqa waida ftaraqa waida ftaraqa waida iftaraqa ijtamaca hadalka hore un cagsi waida ftaraqa ijtamaca macnaheed waa maxay nusuusta waxaad ku arki doontaa nusuus ku soo aroortay islaamnimada ka hadlaysa ama iimaanka ka hadlaysa nusuustaasi laba xaalay leedahay in lafdigii islaam iyo lafdiga iimaan waa laba lafdi oo sharciyahe hal xadiis lagu wada sheego ama hal mawdic lagu wada sheego hal nas ay kusoo wada arooraan sida imikaoo kale markay hal nas kusoo wada arooraan laba macnoo kala duwan bay sheegayaan waa maxay islaamkuna waa alacmaal daahira iimaankuna alacmaal baina sidaa nebigu u fasiray sal allah aleh wasalam sidaa nebigu sala allahu alayhi wasalam uu u fasiray nacam waay islaamku waa alacmaal daahiru nebigu ku fasirayo wahiy munaasabat wahuwa alistislaam walinqiyaadu lilahi tacaala biaaca in aacadii alla loola waxa weeyaan maaragtay loola hogaansamo oo arkaantii islaamka shantahayd buu sheegay nebigu alayh isalaatu wasalaam acdam alarkaan waay iimaankiina rasuulku wuxuu ku fasiray acmaashii baatinka ahayd wahiy munaasibatu limacnaahu macnihiisay munaasib u tahay oo waa atasdiiqu waliqraar waay haddaba haddii labada midkood gaar loo sheego taas waa markay israacaan soo ma waxaan ku wari ida ijtamaca iftaraqa laba macno kala duwan bay saa u qaataan haddii laakiin labada midkood gaar loo sheego ka kale wuu soo hoos galaa idaa ufrida axaduma can ilaakhar dakala eh, axaduhumaa fi laakhar haddii midkood gaar loo sheego ida iftaraqaa markay kala tagaan oo midkood gaar loo sheego ufrid axaduma bidikri marka midkood lagu gaar loo sheego dakhala fiihi taani maxaan uga jeedaa balaan laba miaal idin siiyo ilahi wuxuu yihi waman ybtagi kayra alislaami diinan falan yuqbala minhu wahuwa fi laakhirati min alkhaasiriin aayadda qur-aanka ah labadii lafdikee baa la sheegay islaamnimadii baa la sheegay soo ma iimaankiina waa ku jira iimaankiina waa ku jira waayo miyay suurtagalta in la idhaahdo qof islaamnimo keliya arkaantii islaamka oo keliya allah ku cawday tii iimaankana ha beeniyo islaamnimadiisu may sugnaanaysaa may ma sugnaanayso marka iminka waman yabtagi khayra alislaami diinta islaamka qofkii beeniya iimaankii beeniya islaamnimadii beeniya waa soo gelayaan way israacayaan manihii man lafdigaas wuxuu shamlinaya labadoodiiba waadix waxaa la mid a ah ilah wuxu uhi falan yuqbala minhu wahuwa fi laakhirati min alkhaasiriin ilahi wuxuu yihi iimaankii markuu gaar u sheegay waman yakfur biliimaani faqad xabita camaluhu qofkii iimaanka wixii waajibka ahayd in la rumeeye ka gaalooba faqad xabita camaluhu iimaankiiyo islaamnimadu way ku jiraan oo qofka yidhaha anigu arkaanul iimaan oo dhan baan rumaynaya laakiin salaadu inay waajib tahay inkira oo idhaha war salaad iyo forfororsi iyo maanaa dabada taagtaagi kara iyo saa idhahda maxaa iga galay dabataagtaagga ma garat sidaa idhaahda hadduu sheegtuu maanta dhan ku celceliyo ku adimo inuu arkaantii islaamka o dhan rumaysay ee gaal gaal dhalay wey <laughs> duaabiina gaal ah. waad fahamtay soo marka yani waxaa laga tilmaamayaa waxaa laga tilmaamayaa inaanay anfacaynin inuu idhaahdo arkaantii islaamkaan inkira ayaan beeninaya oo iimaankii oo keliya aan arkaanimaan oo keliya rumaynaya ah min baabi takiid baan hadalka u yihi waman yabtagi kayra alislaami diinan falan yuqbala minhu sax saas weeye waman yakfur biliimaani faqad xabita camaluhu wahuwa fi aakhirati min alkhasiriin wahuwa fi laakhirati min alkhasiriin eeg ilahi wuxuu yihi wahuwa fi laakhirati min alkhasiriin marka idaa dukira axaduhumaa liwaxdihi midkood marka gaar loo sheego ka kalena waa ku hoos jira oo way israacayaan laakiin lagu wada sheego way laba macnoo kala duwan bay qaadanayaan waadix ikhwaan masaladaas waa masala tawiilat leyl ahlulcilmigu aada isugu khilaafeen laakiin khulaasadeedu halkaasay halkaasay fadhidaan waay qaala wuxuu yihi faakbirnii iga waran can ilixsaani iga waran qaala wuxu uhi an tacbud allah waa inaad caabudo ilahay inaad u caabudo kaanaka taraahu sidiiood ilaahay arkayso fain lamta oo aanu kaa qarsoonayn ilahay de waa inaga qarsoon yahay oo ma arkayno laakiin ixsaanku waa martabad islaamka iyo iimaanka ka sarraysa waana martabada nebigu uu ku tilmaamay inaad rabbi u caabuddo sidii ood arkayso muraaqabo iyo waxa weeyaan aada alla ku caabuddo tamaamu almuraaqaba waxa weeyaan waalixsaan aada ku caabuddo waana martaba min maraatib e, alcibaada oo aad iyo aad u sarraysa oo la gaadho fain lam takun taraahu ilah yidhi haddii aanad ahayn mid arkaaya fa fainahu yaraaka ilaah isaga ayaa ku arkaaya marka waa inaad istishcaarto dawaamu muraaqabat illahi caza wajala lak oo aad waxa weeyaan ilahaynu ku taalacanayo oo aanay waxba xaalkaaga wax ka mid ah, xaalkaaga iyo xaalka khalqiga toonna wax ka midi inaanay alla ka qarsoonayn qaala wuxuu ihi faahbirnii cani saacati waran qala wuxu uhi malmasuulu canha biclama min asaail qiyaamaha iiga waran buu kuhi goormuu qiyaamu dhacaya markaasuu wuxuu ihi malmasuulu canha biclama min asaail ka la weydiinaya ka wax weydiinaya ugama aqoon badna macnaheedu waa maxay labadeenuba jaahil bayn ka nahay sidaaadan adigu u garanaynin waktigay dhacayso ayaanan anuna u garanaynin maxaa u daliila inay saa tahay waxaa u daliila riwaayaadka xadiiska qaarkood waxaa kusoo aroortay waxaa ku soo aroortay riwaayaadka xadiiska mid ka mid a ku soo aroortay hiya min alkhamsi alatii laa yaclamuha ila allah saacaddu waktigay dhacaysa shanta shay ee alli ilaa waktiga ay dhacayaan ilaahay mooye cid kale aanay ogeyn bay ka mid tahay ilahay muxuu yihi wa cindahu mafaatixu lgaybi laa yaclamuha ilaa huwa wa yaclamu ma fi lberi walbaxri marka waxay ka mid tahay shanta shay ee keybka ah ee aan alla mooye cid kaloo ogi aanay jirin mafaatiixu lgeyb buu nebigu uhi hamsa markaasu wuxuu sheegay in allaha cindahu cilmu saaca iyo aayadda yasaluunaka can isaacati ayaana mursaa qul inamaa cilmu cafan nebigu wuxuu sheegay inuu hi mafaatixu lgeybi khamsatun uma qara wuxuu akhriyey in allaha cindahu cilmu saaca ilahina wuxu hi in allaha cindahu cilmu saaca wayunazil lkeyfa wayaclamu ma fi larxaam wma tdri nafsu maada tagsibu qadan wma tdri nafsu biayi ardin tamuut in allaha caliimu khabiir marka macnuhu waa sidaas waxaynu hadalkaa u akideynaa dadka qaarkood maaragtay ayaa waxay u macneeyeen macno baila xadiiska waxay idhahdeen sidaad adiguba saacadda u ogtun baan anagu ogey kuma kala cilmi badnin labadeenu ba wada ogna ya maxay rabaan inay dhahaan nebiguu ogaa goortay saacadu dhacayso wa hada mukhaalifu linusuus wa hada mukhaalifun linnusuus tafsiir halada wey bal waxa weeyaan daciifun jiddana ma lmas-uul can abi aclam ibn saciid qaala wuxuu yihi faakhbirnii can amaaraatiha calaamadeheeda iiga war calaamadeeda ii sheeg qaala wuxu uhi an talid alamatu waa inay addoontii dhasho rabatahaa tii iyada sayidadu noqon lahayd ee madaxu noqon lahayd inay iyadu dhasho riwaayadka qaarka waxaa kusoo caruurtay an talid alamatu rabbahaa sayidkeedii inay dhasho waay rasuulka sal alla alيh wasalam jibriil markuu nbigu nebigu markuu jibriil u sheegay inaanu saacadda ogeyn jibriil muxuu nebigu weydiiyey bal calaamadaheeda wax iiga sheeg waaye calaamadaha qiyaamu saaco inay soo dhowaatay ama ku tusinaya inay dhici doonto wax iiga sheeg haddii macnuhu uu yahay aniga adiguba waynu wada naqaanaa su-aasha dambe weji ma yeelan lahayd su-aasha dambe weji ma yeelata marka waxa uu yidhi rasuulku sal alay aslam wuxuu u sheegay calaamaadkii qiyaamu saaca wax ka mid a ah. calaamaatu qiyaamu saacana waa laba qaybood waa calaamaatun kubra wa calaamaatun suqra calaamaadka kubradahi waa toban siduu rasuulku sheegay sal alay wasalam ee nusuusta kusoo aroortay qiyaamaha in yar ka hor wakhtigay dhici doonto wax yar ka hor baanay ayay imanayaan laakiin waxaa jira calaamado yaryar oo waxa weeyaan waxna dhaceen waxna dhici doonaan in badanoo ka midna dhaceen oo rasuulku sal alla alay wasalam sheegay tanaa ka mid a kuwa halkan labada halkan uu ka sheega ka mid a intalidalama tarabata waxa weeye culimadu waxay dhahdeen waxaa badanaya dumarka gaalada ee la qabsanayo ee addoommada noqonaya futuuxaad baa ilaahay muslimiinta u furaya dabadeedna ninku gabadh buu addoona ayuu xaas ka dhiganayaa oo dee qofka raggaa ah we muslimkaa ah way u banaantay inuu gabadh dumar axraarana guursado kuwa addoomaana uu guursado soo ma markaase waxay dhalaysaa gabadhii addoontahayd tahayd waxay dhalaysaa waxay dhalaysaa maxay waxay dhalaysaa inan bay u dhalaysaa isagii inankeedaa ay dhashay waa xor iyaduna waa addoon inankeediibaa sayidu noqonaya iyadii antalida lamatu rabata macnaheedu waa caynkaas waanay dhacdayo waktigii muslimiintu futuuxaadka alla uu furay ee muslimiintu ay waxa weeyaan ilaahay u hiiliye adduunka ay qabsadeen dee waa meela la kala dhigaa la waayey waxa weeyaan iimaa iyo khanayn ha waaya saa way ku fasireen waxaa kaloo lagu fasiray addoontii markii laga ilmo dhalo waxay dhalaysaa gabadh gabadha ay dhashay iyadu waa xor hooyadeed bay iyadu addoonsanaysaayoo ay wax weeyaan dee sayidadu noqonaysa saa waa lagu fasiray waxaa kaloo lagu fasiray antalidlamatu rabata waxa weeyaan dumar addoomaaba waxay dhali doonaan rag madax noqdo madax oo iyaga madaxu noqdo d ayay dhali doonaan waxaa kaloo lagu fasiray antalidlamatu rabata culimadu waxaa kaloo ku fasireen waxaa badan doona aakhiru zamanka cuquuqulwaalideynka oo maantayna haysatee waaqiciina ka jirte cuquuqul waalideyntaa badan doono ilmuhu wuxuu labadiisii waalid ula dhaqmi doonaa waxaa iman doontaa wakti ilmuhu labadiisii waalid ula dhaqmo sida uu ula dhaqmaayo waxa weeyaan qof aan dee waalid u ahayn ula dhaqmayo ama si liidata uu ula dhaqmo addoonsado oo uu waxa weeyaan akhlaaq xumo badan kula dhaqmo iyo cuquuq kaannahu inuu sayidkeedii ama zawjkeedii yahay ama boqorkii de iyada maamulkeeda lahaa uu yahay saasaa la yidhi antaladana mutrabata marka waa sidaas cuquuquna maanta wuu tiro daayide wuu tiro daaye wahada waa amaaratun min amaaraati asaaca wa an tara alxufaata buu nebigu uri alfaaddan u fiirso alxufaat alxufaat waa jamcu xaafin qofkii cagaagnaa ee aan een kaba xidhnayn alcuraat ee qaawanaa ee aan dhar ku filan haysanin ama mudhbaba ahaaba alcaalata ee caydh ahaa iska ilaali ha odhanin alcaalata waa ala alcaala weyaan ricaashay adhi raactada ahaa riwaayadka qaarku waxa ku saaray ricaa albuhmi ricaa albuhmi waa maxay xaynta yaree maaragtay waxaraha raacayay ee aan adduunyo adduunyada aan ka sheegnayn dadkii fuqarada ahaa ee dadka ugu maaragtay danyarta ahaa ee dadka ugu jeebka maaragtay yaraa ee aan la shaqaysan jirin ee fuqarada ahaa ee baahidu ka muuqatay ee dhulyaalka ahaa ayuunbaa hal mar keliya waxay noqonayaan dadka dadka iyagu maaragtay hogaamiya oo hantida iyo adduunyada haysta waa sida maanta xaalka amaba iyagu intay xoolo u soo galaan ayay waxa weyaan madax iyo manaasibtii qabsanayaan waxa weyaan tijaaradii qabsanayaan dadka maaragtay dad eh, iyagu waxna xidhaa waxna furo noqonaya maanta way jirtaa taasina beri horaanay u dhacday rasuulkan markii uu ninu yimi ku uri nebi maxamedow saacadda bal ka waran rasuulku markuu wuxuu yidhi idaa wasida alamru ilaa gayri ahlihi eesh fantadir saaca haddii arrinta loo tiiriyo cidaan ehel ahayn oo taladii ummadda yaa iyo hogaankeedii cidaani helo ahayni ya ay ay faraag ku dhigto waxaad ogaataa qiyaamihii soo dhawaadee fantadira saaca ah. so maanta ma artid xaalka in ummad badan oo muslima maanta taladoodii gacanta u gashay qaaraan waxar lagu aaminan waxar ah. qaaraan waxara lagu aaminan iska daa wax kale inay gacanta u gashay إda wusida اlamru ilaa gayri ahlihi faاntadir الsaaca nin wuxuu igu hi reer baa meel ku shiray markaasuu nin ka dhex kacay nin baarlamaanka u galay doonayaan inay soo saaraan nin baa ka dhex kacay waa yeelah madaxuu cad yahay buu guri baa ka dhex istaagay masuur waaryaara dhegeysta ree hebelow ma rabno inaynu maanta soo saarno nin wadaadoo allaan ka baqayaa yidhaahda waxaan rabnaa inaan soo saarno nin intaanu xaq u leynayna soo dhiciyo ta dadkana noogu soo dara ya salaam ya ta dadkana ha noogu soo daro idaa wusida alamru ilaa gayri ahlihi faintadir saaca uma indalaqa calaamadka qiyaamaha ee waaweyn waxaa ka mid ah inuu dajaal soo baxo waxaa ka mid a ah inay qoraxdu galbeed ka soo baxdo nacam ya waxaa ka mid ah yajuuji maajuuj inay soo baxaan waxaa ka mid a ah nuzuulu ciisa calayhi salaam wahaa kada dee kutub baana ahlulcilmigu ka alifeen nusuustana dee waa kusoo aroreen aayaad iyo qur-aanba uma inalaqa falabitu meliyan uma inalaqa deedna waa tegey ninkii falabitu meliyan ay muddaan joogay meliyan muddo ayaan joogay culimada qaarkood riwaayaadka qaarkood waxaa kusoo aroortay waxay sheegeen culimada qaarkood inay kusoo aroortay riwaayaadka qaarkood waana sax yani way soo aroortay inuu cumar khadaab saddex cisho kadib nebigu uu ku yihi cumarow ninkii ma garanaysa laakiin rasuulku sal alla alay wasalam jibriil markuu kacay ayuu saxaabadii ku yidhi waxa weeyaan waa ninkii ka daba tagoo soo celiya dabeedna lama helin rasuulku markaa wuxuu sheegay inuu jibriil ahaa saxaabadii majliska laftiisi buu ugu sheegay saxaadiisa kusoo aroortay laakiin cumar su-aasha nebigu wuxuu weydiinaya imise cisho kadib saddex cisho kadib say isu qabanaysaa culimadu ila cumar majlis ku fadhiyey waxay isu qabanaysaa culimadu waxay dhan laga yaabaa jibriil markuu kacay inuu cumar isla markiiba kacay oo dan qabtay dabeedna nebigu calayhi salaatu wasalaam maadaamuu og yahay inaanu majliska warkii rasuulku uu ka sheegay inaanu cumar gaarin inuu waxa weeyaan cumar saddex cisho kadib buu nebigu uu sheegay sal alla alay wasalam uu ku yidhi ma garanaysay saa'ilkii cid ahaa qultu waxaan allahu warasuulu aclam qaala wuxuu ihi fainahu jibriilu ataakum yucallimukum diinakum waa jibriilo idin yimi ayuu ahaa si uu idiin baro diintiinna idan culimmadu waxay ka soo saareen halkaas in caalimka ay bannaan tahay qofku inuu wax u weydiiyo si uu jahli uga baxo kadalika qof wax garanayaa masale uu garanayo inuu caalim u weydiin karo si dadka xuduurka ee fadhiya ay u faa'idaystaan waayo jibriil muxuu yuu wax barayey saxaabada rasuulka sal allah alayh wasalam marka xadiiskani saas waa xadiis cadiima u yahay fawaaidda laga qaadanayo iyagoo niqaad ah waxaynu dul mari doonaa dersiga dambe subxaanaka allahuma bixamdika laa ilaha ila anta astakfiruka